بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي يقول المؤلف رحمه الله ويجوز وحبنان أن يتقدم إن صاهر مرو أخبارهن أفعاشا أخبار تودو إن أي صاهر ريسو عليهن أي على الأفعال أفعاش إن كصاهر مرتو أي بنان ilaa laysa layse mooyaane iyo wadaama daamo mooyaane wadaalika tusaale ka qowlika waa odhahdaada iyo wixii lamida aad tidhi caaliman caalim ayuu kaana ahaaday zaydun zayd walitasaariifi haadihi tani tasaariifteeda waxaa usugnaaday walitasaariifi haadihi tani tasaariifteeda waxaa usugnaaday tan alafcaali afcaasha ah min almudaaric mudaaric xaalo u yahay walamri iyo amar xaalada u yahay walmasteri iyo master xaalada u yahay wasmi lfaacili ismi faacil xaalada uu yahay maa xukun lilmaadi maadiga u sugnaaday oo min alcamali camal ah wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala xataa yakunuu ilaa ay ahaanayaan mu'miniina kuwa alla rumaysan iyo wa ka qowlihi tacaala kul waxaad tidhaahdaa kuunuu waxaad ahaataan xijaaratan dhagax noqda oo ahaada dhe wa tustacmal waa la isticmaalaa haadihi tan alafcaalu afcaasha ah, taamatan xaalo ay tahay mid taamaa ay mustaniyatan xaalo ay tahay mid ka maarantay oo ka kaaftoontay can ilkhabari khabarkii wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala wain kaana wain kaana haddii uu xasilo duu cusratin mid cusro iyo caydh u saaxiib ah ay wain xasala weyaan haddii uu xasilo iyo ka qowlihi tacaala fasubxaana allahi ay fasabixuuhu fasubxaana allahi nasahnida rabbi nasaha xiina waqti nasaha tumsuuna aada galabaysanaysaan iyo waxiina wakti rabbi subxaanahu wa tacaala nasaha tusbixuuna aad waa ay xiina tadkhuluuna marka aad gelaysaan fi sabaaxi wakhtiga subaxda iyo waxiina tadkhuluuna marka aad gelaysaan fi lmasaa'i wakhtiga galabta ilaa zaala zaala mooyaan e wafatia iyo wailaa fatia fatia mooyaane walaysa wailaa laysa laysa mooyaane fa inahaa halaaadani saddexdani mulaasimatun mid laazimi weeye linaqsi naqsi ayay iyadu laazim buu yidhi sheekhu iyadu waxay laazimaysaa naqsi ayaa ay laazimaysaa wa takhtasu way gaar noqon kaana kaani waxa ay la gaar noqon bijawaazi ziyaadatihaa ay bijawaazi ziyaadati kaana kaana ziyaadinteeda bannaanaanshaheega ayay la gaar noqon bishardi an takuuna inay ahaato shardinteed baa lagu siyaadin bilafdi lmaadi lafdi maadi inay ahaato iyo wa an takuuna wa bishardi an takuuna inay ahaato shardinteed baa lagu siyaadin fii xashwi kalaami kalaamka dhexdiisa iyo bartankiisa wadalika tusaale naxwu maa shay cadiima ayaa kaana axsana wanaagnimo badnaysiiyey ay huwa maagu zayda ninka zayd ah wa takhtasu way gaar noqoni ay hiya kaani aydan noqode bijawaazi xadfihaa goynteeda banaanaashaheega ayay la gaar noqon maca smihaa ismigeeda la jidhkeeda la xadfo iyo wa ibqaa'i khabarihaa khabarkeeda oo la baaqi yeelo ismigii iyo iyadii oo la wada gooyo khabarkiina laga tago ayay la gaar noqon wadalika jawaasulxadafkaasi kahiirun mid badan weeyi bacda low low dabadeed wa in wa bacda in in dabadeed lowda iyo inta ashardiyatayni shardiyataynkaa shardiga loo nisbeeyey wadalika tusaale ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam rasuulka qowlkiisi weeyi waa xadiid saxiixa oo muttafaqun calayhi ah bukhaariyo muslim rasuulku waxau ihi iltamis raadi oo raadso walow khaataman walow kaana almultamasu ka la raadinayaa haba ahaado khaataman fargal ha noqdo eh, khaatamkaasoo kainan ahaaday min xadiidinbe wax soo raadi buri walow waxaa la raadinaya aad soo helaysaa haba noqdo fargale iyo wa qawlihim waa ka qawlilcarabi carab qowlkooda ay yidhaahdeen annaasu dadku majziyuuna kuwa lagu abaalinayo weeyi biacmaalihim camaladooda ayaa lagu abaal marinaya in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun in khayran in kaana camaluhum camalkoodu haddii uu yahay khayran khayr fa jazaauhum jazahooduna khayrun khayr weeyi wa in kaana haddii uu yahay camaluhum camalkoodu sharan shar haddii uu yahay fa jazaauhum jazahooduna sharun eh, shar weeyi ah. wa waxay gaar la noqoni ay hiya kaani ayda noqode bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuuntiisa nuunta goynteeda goynta banaanaasheega ayay gaar la noqon mudaaricii almajzuumi la jasminayey in lam yalqahaa in lam yaliha sooma ya muxuu qoya in lam yali haddii aanu la xidhiidhsan haa nuunta ama kaana saakinu ay maskunu mid la reebay haddii aanu la xidhiidhsan walaa damiiru nasbin damiiru nasbana aanu la xidhiidhsan damiirkaasoo mutasilun la xidhiidhay oo ku daba dhegan bihaa nuunta ama kaanada wadalika tusaale naxwu walam aku bagiya walam aku bay tiri anigu ma ihi bagiyan gabadh xun waa maryam walaa taku ha ahaanin fii dayqin cidhiidhi mid ku sugan ha ahaan wain taku haddii ay tahay ah, mihqaalu daradaasi xasanatan xasana haddii ay tahay faslun waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimka ahaa gaar ahaan xalay waxaynu galnay baabka loo yaqaano alcawaamil addaakhila cala almubtaday walkhabari markaa waxaynu soo qaadanay oo cashirkeennii u dambeeyey uu ahaa akhbaartooda iyo khabarkooda waxaa ku bannaan buu sheekhu inagu yidhi tawasud wax la dhaado inuu khabarkii u dhaxeeyo ficilka iyo ismiga soo samayn ficilka iyo ismiga markaa tawasudkaasi inuu jaa-is yahay iyo inuu waajib yahay labadaasaa ka soo baxaysa isagoo jaa-is ah tusaalaha aayadda qur'aanka iyo iyo baytu shaacirkaasi ayuu noogu tusaaleeyey isagoo waajib ana inoomuu tusaaleyn sheekhu waa ka tegay waxaanu idhi waa an yakuuna ismu maxsuura ismigu haddii uu maxsuur yahay waxaa la odhanayaa maxay waxaa la odhanaya waa waajib buu noqonaya marka waajib ayuu noqonaya halkan sheekhu raxima llahu tacala waxa uu ka tilmaamayaa khabarkiibaa soo hormaraya yuu ka soo hormarayaa afcaasha ayuu ka soo horeynaya mar haddii uu afcaashii ka soo horreeyey de ismigina uu ka soo horreyay sooma soo saama markaa aduu saddex xaalaa ka soo bixi altakhiiru inuu khabarku dambeeyo saas baana asala asalku waa maxay inuu khabarku dambeeyo waxaa kale oo xaadhad labaada altawasudu inuu bartanka galo oo uu udhaxeeyo afcaasha iyo iyo asmaadooda waxaa kale oo banaan altaqdiim inuu soo hormaro oo ayagu ka soo hormaro afcaasha lafteeda inuu ka soo hormaro markaa saddexdaa xaaladood baa ka soo baxaya markaa xaaladii takhiirka muu sheegin limaada wاlأصl fi اlأkhbaari an tuأhara wajawazu taqdiima id laa darara alif yaan ugu tegi doonaa wاlأصl fi اlأkhbaari an tuأhara wajawazu taqdiima id laa darara iyado waa xaaladda asalka aba weyde maadaama takhiirku uu asal yahay tawasudkiiyo muxuu ka waramay iyo taqdiimkii labadaas ka warramaya marka markaa tawasudkii waxaanu uga soo hadalnay inuu jawaazan u bartamaysto iyo inuu wujuuban u bartamaysto taqdiimka laftiisa labada qisa isagana ku jira taqdiimkaasi uu afcaasha ka soo hormaraya inuu jawaazan yahay waa sida tusaalaha uu inoo sheegay ee ah aaliman kaana zaydun caaliman caalim ayuu kaana ahaaday zaydun zayd caaliman waa maxay waa khabarkii oo soo taqadumay weeyaan haye kaanina waa ficilkii waad garanaysaa naasikha ahaa ismigeediina waa zaydun oo muahar oo dambeeya markaa wuu soo hormaray soo ma waayahay kaasi markaa waa maxay waa jawaazan weeyaan wax maanica oo u diidayaa ma jiro inuu bartanka galo iyo inuu dambeeyo wax maanic oo u diidayaa ma jiro waqad yakunu waajiba inuu waajib noqdaana way dhici kartaa waa xilima waa idaa kaana alkhabaru mima lahu sadru lkalaam khabarku haddii uu noqdo waxyaalihii sadaaratlkalaamka lahaa haddii uu noqdo wuxuu noqonayaa taqdiimkaasi taqdiim waajib ah ayuu noqonaya waa sida asmaul istifaamkii oo kale kayfa kaana zaydun waayo kayfa waxaanu naqaanaa inay tahay ismi istifaam fii maxali nasb khabar muqadam marka sadaaratu kalam bay leedahay sooma sidaa aawadeed khabarka ficilka afcaasha marka uu ka soo horeynayo haddii sidaaratlkalaam u yeesho waajib ayaa u noqonaya marka waxaanu hi xaaladda taqdiimka ana labadaasaa ka soo bixi labadaasi waa maxay ima an yakuna jaa'izan wa ima an yakuna waajiba kolkuu jaais noqonaya wax daabilo male tusaalaha sheekhu sheegan ayaa kamid a marka waajibka noqonayana halkaasaan ku gaabsananaa ah idaa kaana alkhabaru mima lahu sadru lkalaam khabarku haddii u noqdo waxyaalihii sadaaratulkalaamka lahaa inuu soo horeeyo ayaa waajib noqonaysa ka marka sheekhu raxima llahu markuu qaacidadan inoo sheegay ee ina yidhi afcaasha akhbaartoodu inay kasoo hormarto ma banaano istinuu geliye marka qaacidada tan ah laga soo reebaya qaacidadu maxay tahay waa jawaazu taqdiim inuu ka soo horeeya banaan baa laynidhi soo ma waxaa laga soo reebaya khabarka laysa iyo khabarka daamaa laga soo reebaya ficilka layse inu xalay soo baranay iyo ficilka daama la idhahda ee aynu soo baranay akhbaartoodu iyaga kama soo horayn karto ma isla garanay akhbaartoodu iyaga he kama soo horayn karto saddex iyo toban ficil bayan soo ma saddex iyo tobankii ficil labadaa ka jir maxaa ku saaray koob iyo tobankaa kale marka weeyaan labadan ficil baa marka laga soo reebaya khabarka laysa fasaxiixu mancuhu sida saxiixa ah aqwaalba ku jirta hadalla ku jira sida saxiixa ah waxa weeye in lasoo hormariyaa ay banaanaan mayso waayo carab lagama maqal iyaga oo soo hormariyay oo leh daahiban lastu carab lagama hayo waa mid labaade waa ficil jaamida laysi sooma waa ficil jaamida wey maadaama oo uu jaamid yahay wuxuu u ekaaday ficilka loo yaqaano casaa ficilka casaa la ydhahda ayaa u shabahay wa khabaruhaa laa yataqadamu calayha biitifaaqin casaa way noo iman doontaaye wa min afcaali muqaaraba soo ma khabarkeedu iyada kama soo horeeyo kama soo hormari karo biitifaaq maadaama oo ayse shabaheen oo layse casaadaasi ay shabahday khabarkeedii ka soo hormari maayo saas yidhahdan culimadu markaa laysa wa calal asaxi baad odhanaysid daamana waa biitifaaq baad odhanaysid markaa saasaynu ka soo reebnay taqdiimkaasi akhbaartu ay soo hormarayso waxaynu kasoo reebaynaa khabarka laysa iyo khabarka daama layse khabarkeega waa cala asax daama khabarkeegana waa bitifaaq masle fani ka soco halkaa khabarkii ba inagaga dhamaaday walitasaariifi hadihi alafcaali min almudaarici walmri walmasderi wasmi lfaacili maali maadi min alcamali wuxuu leeyahay sheekhu raxima llahu tacala halkan wuxuu ka guda gelayaa afcaashaasi aynu ka soo warramaynay ee aynu ka soo sheekaynay haddii ay gedgedoonto oo mudaaric u ka dhasho ama amar u ka dhasho ama umaster ka dhasho ama ismi faacil ka dhashay ismi ficil kama dhashay leeyihiin oo afcaashan lagama bineey majhuul lama bineeyay leyihin culimmadu maa loo bineeya saasay leeyihiin hee tasaariiftaasi ka dhalatay ficilka maadiga ah xukunkii maadiga u lahaa oo a ah maxay yarfacu isma wayansibu lkhabara ayay iyaguna marayaan oo hadduu mudaaric aad aragtid dee isna ismigiina wuu godi khabarkiina wuu rafcin master haddaad aragtid sidoo kale ismi faacil haddaad aragtid sidoo kale master haddaad aragtid sidoo kale mana siday marka wixii ka gedgadoomay ee ka sarifmaana xukunkii maadiga loo sugay ee ahaa xagga camalfalka camalka uu shaqaynayo ayay iyaguna qabanayaan masl fani dee ilaa kutubta hore intan waa adag male marka min xayu tasarufu wa cadamuhu saddex qaybood baa loo qaybiya afcaasha saddex qaybood ayaa loo qaybiya min xayu tasarufu wa cadamuhu xagga tasarufka inay wax ka dhalanayaan o ka abaqaalmayaan iyo xagga tasaruf la'aanta saddex baa loo qaybiyaa alwal maa yatasarafu tasarufan taaman waa wax tasarufa tasaruf taam ah maxaa looga jeedaa mudaaric baa ka imanaya oo amar baa ka imanaya oo ismi faacil baa ka imanaya oo master baa ka imanaya waa tasaruf taama ah, soo ma waa toddobada hore weeyaan ka bilow kaana kuna jooji saara intaa udhexaysa weyan layse un ka reeb toddobadii ku shaqeyn jiray bilaa shar sideed laysaa ku jirta markaas sooma bilaa shardin wuxuu ku shaqayn jiray ma sideed baan soo sideeddaasi layse un ka jar maxaa soo haray toddoba kaana ka bilow saarana ku dhammee intaasi way tasarrufaan tasaruf taama ayay tasarufaan waa qaybta koowaad qaybta labaad maa yatasarrafu tasarrufan naaqisan waa wax tasarrufa tasarruf naaqis ah oo aan taam ahayn ma maxay macnaheedu amar kama yimaado masterna kama yimaado ee mudaaric unba ka iman kuwaasina waa maxay waa zaale iyo walaalaheed afartii ku shaqayn jiray bishardi taqadumi nafyin aw nahyin aw ducaain soo garan maysaan afartaasina tasaruf naaqisa ayay tasarufaan oo master iyo amar iyo kama yimaadaan qaybta dambe ee saddexaad athali ma laa yatasarafu aslan waa wax asal ahaanba aan u tasarufin waxba kama dhashaanba waa laba ficil weeyaan wa huwa ficlaan laysa waa bitifaaq isaga iyo daama cala alasax saasaynu odhan jirna sooma ilaa kutubte markaa saddexdaasaa loo qaybiyaa min xayu tasarufu wa cadamuhu xagga tasarufka iyo xagga tasaruf la-aantana saddexdaas baa loo qaybinaya hadaba mutasarifka afcaashan ka tasarufmaa waxa uu shaqaynayaa maadiga camalkiisii oo kale macnuu waa sida waanasa oo maxay ah yarfacu lsma wa yansibu lkhabara ismigana waa rafcin khabarkana waa nasbin tusaalayaal buu kuu sheegay wuxuu yidhi xataa yakunuu muminiin xataa xarfu jarin wagaaya yakunu ficla mudaaricun منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نسبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو متصرف من كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر والواو في محل رفعة اسمها مؤمنينna waa khabarkeedii weeyaan markaa maaldi oo kaanawna ilaashane yakuunu sow maaha mudaariceegii wataad arkaysaan ismigiina way rafcisay khabarkiina way nasbisay culima basiid ma waaya qul kunuu xijaaratan qul waynu isla garanayna iyadoo ficil amar faacilkiisina waa waajib stitaar soo ma kunuu waa ficlu amrin ay kunuu ficlu amrin maxaa lagu binaynaya marka wاlmru yubnى calى ma yuzamu bihi mudaaric soo qacido samayn mabniyun maxaa la odhanayaa calى xadfi nuun baa la odhanaya waayo waa afcaalu khamse soo ma waa afcaalu khamse wey awa ismigii waa waawga wey xijaaratana waa khabarkii wey halkaana maxaynu haynaa amarkii oo camal falay una shaqeeyey oo qabtay camalkii maadigu qabanayay oo kale oo ah yarfacu lisma wa yansib lkhabara waay ismiga faacilna waa baytu shaacirkaa hoose weeyaan wamaa kulu man yubdi lbashaashata kaainan akhaaka idaa lam tulfihi laka munjida وما كل من يبدي البشاشات كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا دويا محل شاهدkaynu ka qaadananaya waa maxay kaa'inan akhaaka kaain waa maxay waa ismu faacil weeyi haye ismigiisi me ya waa huwa khabarkiisi me waa akhaaka muna camal falin uu camal falay masterkiina waa kan bbdlin waxilmin saada fi qawmihi lfataa wakawnuka iyahu alayka yasiru bibedlin waxilmin saada fi qawmihi lfataa bibedlin waxbixin waxilmin iyo dulqaad ayuu saada madax ugu noqdaa fii qawmihi reetolkii alfataa wiilka dhallinyarkiihi wa kawnuka niyahow ahaantaada aad ahaato wa kawnuka ahaantaada ahaato iyahu isaga calayka adiga dushaada yasiiru mid kuu fudud wey inaad adigu saasoo kale noqotaa waa arrin aad iyo aad kugu fudud buu leeya talaanku siiye waayo maxalushaadkeenu ka qaadanana waa cawnuka cown waa maxay waa master sheekh sooma waa masterun waxaad arki jirtuun maxay masterun mudaafun lifaacili sooma waa masterun mudaafun lismihi maanta weeyaan cawnuka kadani waa ismigeedi waa loo idaafeeyey soo ma aragti iyaahuna waa khabarkiisii weeyi mayna basidayn marka inta kalena saas oo kale kaamu kuu tusaaliya inta kalena saas oo kale noqonaya aad waxaad ogaataa afcaashan waxa ka sarifmaa camalkii maadigu uu qaban jiray oo kale ayay qabanayaan waa masle fani halkaana masaladaynu kaga warana waa maxay wa min waa min xayu tasarufu wa cadamuhu xagga tasarufka iyo xagga tasaruflaanta markaynu ka eegnana saddexdaasay u qaybsameen waa inaynu aragnay kaso watustacmalu hadihi afcaalu taamatan ay mustaniyatan can lkhabari ah, halkana sheekh wuxuu ka gudagelaya waxaa loo qaybinayaa min xayu tamaamu wanuqsaanu xagga taamnimada iyo xagga nuqsaannimada marka laga eegana labaa loo qaybinaya afcaashan inay taamo noqoto iyo inay naaqiso noqoto ma macna tam oo ma macna nuqsaan taamka maxaa looga jeedaa se nuqsaanka maxaa looga jeedaa taamka macnaha ugu fiican waxaa looga jeedaa waxaa la dhaha tam maa yaktafi bimarfuucihi waa waxa ku kaaftooma marfuuca muxuuna kaga kaaftoomaya mansuubkii oo marka marfuuca la sheego ayaa macnihiisiiba u dhamaystirmaya oo mansuub uma baahanayo ma marka ma waxa la odhanaya waa ismi hadday taamo noqoto faacilnimo weeyaan soo ma e, nuqsaanna macnihiisu waa maxay maa laa yaktafi bimarfuucihi can ilmansuub waa waxa marfuuciisa aan ku kaaftoomayn ee aan kaga kaaftoomayn mansuubka oo ilaa mansuubkii la sheego macnihiisi ma dhamaystirmayo kaana maxaa la odhanayaa waa macnaha nuqsaan saasaana fiican bay dhahdaan culimadu marka wuxuu yidhi afcaasha tan ah waxaa loo isticmaalaa taama ayaa loo isticmaala taama ayaa loo isticmaalaa taamadii buu kuusii fasiro wuxuu ku yidhi ay mustaniyatan can ilkhabari khabarkii bay ka kaaftoomaysaa khabarkii he ayay ka kaaftoomaysaa wain kaana duu cusratin wain kaana duu cusra marka waxaa laga laqmeeyaa kaana bimacnaa xasala bimacnaa thabata bimacnaa wujida saasaa laga laqmeeya markay noqoto taamo wain kaana haddii u xasilo duu cusratin mid cusro iyo caydh u saaxiibi haddii uu xasilo macnuu dhamaystiriin somalia marka intu waa maxay waa xarfu sharin jaazimin tajzimu ficlayn kaana ficil maadi aye waa tan baa la odhanaya ficil maadi naaqisaad ohan jirta sooma kaana ficlu maadin tan baa la odhanaya bimacnaa xasala aye fii maxali jasmin ficlu shardi maxalkay ka jasmisan tahay maxalka ayay ka jasmisan tahay horeyna usoo baranay sooma maxalkaa laga jasmiyaa de ya muxuu ah maadiga ma halka laga ismin jiray beydka m ah amritan kusoo marnay soo ma ya ya ma wadailowna soo ma aw maadiyayni aw mudaaricayni tufiihima aw mutakhaalifayni aduu ficlo shardii jawaabshadigu kuwaa yaawagaasay noqon jireen laakiin hadduu maadi noqdo maxaa la samaynaya maxalkaa laga icraabaya fi maxali jismaa la odhanaya marka waa yahay duudani waa faacilkeedii cusratina waa mudaaf ilayhi wey jawaab shardigana waa aayadda akhirkeega fanadiratun ilaa maysara ka fada la geliya halkaa fsubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun fadu waa caadifa subxaana waa master subxaan waa ismu master weyan ismu master weyan sabaxa tasbiix buu noqonaya masterkiisa tasbiix buu noqon markaa subxaan waa ismu master mar kastana wuxuu laazimaa idaafo ayuu weligii laazimaa isaga ya waa la idaafeeya waxyaalaha idaafada laazima weeyaan waa mid labaada weligiiba masternimadaas ma lagu nasbiya wax kale ma noqdo isaga iyo macaad macaadallahi iyo kuwaasi weligood waxay laazimaan nasbahaasay laazimaan nasbahaasi ayay laazimaan markaa ficilkaa la soo qadaraya ayaa waxa weyan da ku aanfalay lagu xidhaya usabixu subxaana allah sabixuu subxaana allah bay noqonaysaa waayahay xiina baa kuu timid xiina waa darfu zamaan lafdiga xiinaa fi luqa alcarabiya qaacidan kusiinaya e qaado haddii wax mucrabi uu ka dambeeyo mucrab bay noqotaa haddii uu mebni ka dambeeyna mebni ay noqotaa lafdiga xiin la dhaha halkaas kaga tiri marka ya xiin haddii aad aragtid waxa ka dambeeya loo eega waxa ka dambeeya hadduu mucrab yahay mucrab bay noqonaysaa waxa ka dambeeya hadduu mebni yahayna mebni bay noqonaysaa imikaba maxaa ka dambeeya ficil mudaaric ficilka mudaaric muna mucrab ahayn waa mucrab imika xiina darfi zamaan mansuubun cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun cala aakhiri haddii laakiin mebni uu ka dambeeyo mebni bay noqonaysaa waana saa u garatid waa mid labaada jumlada ka dambaysa waa iyada mudaafa jumlada ka dambaysa fi maxajir mudaaf ilayhi markasta taagan tahay saa walaaisa waqtiga lafdigaa xiina haye tumsunada waad garanaysa waa ficil mudaaric o afcaal khamsa amsaadan waa taamo weeyaan maanta sooma waa amsaadii taamadahadba weeyaan wowgu waa faacilkiisii wa xiina tusbixuuna waa lamid xiina tusbixuuna waa lamid marka fa subxaana allah xiina tumsun markaad galabaysanaysaan aad galabta gelaysaan weeyaan ey xiina tadkhuluuna fi sabax waktiga subaxda marka aad gelaysaan wa xiina tadkhuluuna fi lmasa iyo waktiga galabta marka aad gelaysaan saasay noqonaysa waaya ilaa zaala wafatia walaysa markaa macaani bay ku wada yimaadaan kolkay taamka noqonayaan adxaana maxay noqonaysaa iyaduna waa kolka lagu hahdo adxa rajulu waa maxay ay dakala fi duxaa bay noqonaysaa bata bata alqawmu idaa dakaluu fi lbayaat way baryeen weeyaan daama bimacnaa baqiya bay noqonaysaa khaalidiina fiiha maa daamat samaawaatu waalardu ay maa baqiyat wey ay baqiyat ya dhall lyawmu ka warrama markay taamo noqoto bimacnaa daama wastamaraw noqonaya ya dhalla alyawmu hadhkii yawmkii baa daa'imay bimacnaa hadhkiisii baa joogay oo daa'imay wey saara bimacnaa intaqalay noqonaysa markay taamada noqoto iska ilaaliya saara alamru ilayka xagga amarki xaggaaga ayuu soo guuray wey barixa waxay noqonaysaa bimacnaa dahaba ah, barix maxay noqonaysaa bimacnaa dahabay noqonaysaa barixa zaydun ay dahaba waa tegay bay noqonaysaa ya waa yahay infaka bimacnaa infasalay noqonaysaa infasala ayay noqonaysaa infaka alkhatamu bimacnaa infasala waa soomay saasay noqonaysaa marka afcaashu kolkay taamada noqoto macaanidooduna saasay noqonaysaa marka wuxuu ka soo reebay saddex iyo tobankii ficil saddex ficil buu ka soo reebay tam bay noqdaan bu kura tam baa loogu isticmaalaa ilaa saddex ficil mooyaane ficilka zaala'a mudaariceeduna uu ku imanaya yazaalu iyo ficilka fatia iyo ficilka laysaihi weligoodba iyagu naqsi bay laazimaan bu iyagu taama noqdaan saddexdaa ficil waa iska xifdeeda iyagu maxay laazimaan keliya naqsi bay laazimaan marka min xayu nuqsaan iyo wa tamaam maxaa loo qaybiyaa toban ficil waxay noqdaan tam iyo naaqis labada way noqdaan dee naqsi baa u asal ahaaye taamna way ku darsadaan saddex ficil oo kamid a saddex iyo tobankaa ficilna naqsiba iyagu daa'imaana taam ma noqdaan saddexdaa ficil waa maxay waa zaala iyo fatia iyo layse intaa weeyaan ka soco alkaa saddexdan iyaga macnahoog ma dhamaystirmayo ilaa mansuubka in la sheego mooyaane ilaa mansuubka dambe la sheego mooyaane macnahoog iyaga ma dhamaystirmayo marka iyagu naqsigii unbay laazimayaan marka agga xagga tamaamnimada iyo xagga nuqsaantana labadaasaa loo qaybiyaa maxaynu haynaa marka inagoo ka qaybinay min xayu tasarufu wa cadamuhu min xayu tamaamu wa nuqsaan sow laba ma halkan sheekhu wuxuu ka gudagelayaa kani khasaais ay leedahay bu halkan ka sheegaya kani waxyaalo khasaais oo ay leedahay qaacida jirta ah likulli adawaatin ittafaqa camaluhunna laabudda lahaa min ummin laabudda lahaa min ummin wa ummu hada albaabi kaana walaa budda lahaa min khasaa'isa waa qaacido wa inaad xifdidaan kasta oo camalkoogu isku mid yahay inay hooyo waa lagaba maarmaan hooyadaasina wax u gaara ah ayay leedahay m hooyadaasina wax u gaara ah ayay leedahay likulli adawaatin ittafaqa camaluhunna la budda lahaa min ummin wa ummu hada albaabi kana walaa budda lahaa min khasaa'isa khasaa'isteedii ilaa afar bay leedahay buu inooga sheegi doonaa insha alla arimood ayuu inooga sheegi doonaa waayahay saddexdii tii koowaad buu kuusoo qadimo wuxuu ku yidhi kaani waxay la gaar tahay in la ziyaadiyo inay zaa'ide noqotaa banaan bu ku ya inay zaa'ide noqoto ayaa banaan oo markay zaa'ide noqoto macno ma tusinayso miya maya macnihii khaaska ahaa ee ay tusin jirtay bayna tusinayne macno caama ayay tusinaysaa oo tawkiida sawfan waa la ziyaadiyo shaygani ziyaadadu noqdo macno ma tusinay maa macnihu waxa lagu leeyahay macnihii khaaska ahaa ee uu tusin jiray buuna tusinay laakiin muxuu tusinayaa macno caam ah oo ah tawkiid masle baa nasha marka waxyaalaha gaarka ay la tahay maadaama oo hooye ay noqotay waxaa ka mid ah bijawaazi ziyaadatihaa in la ziyaadiyo oo zaa'ide ay noqoto ayaa banaan laakiin marka ay zaa'idada noqonayso wa shaddu ziyaadatihaa amraan laba laba arrimood baa loo shardiya laba arrimood ayaa loo shardiya marka ay zaa'idada noqonayso laba arrimood baa loo shardiya axaduhumaa an takuuna bilafdi lmaadi shardiga koowaad an takuna bilafdi maadi lafdi maadi waa inay tahay ya maadi lafdigii mid ku sugan waa inay tahay maxay naga baxay marka falaa tuzaadu bilafdi lmudaarici wala lmri haddii mudaaric ay noqoto la ziyaadin maayo haddii lafdulamar ay ku sugan tahayna la ziyaadin maayo haddii la arkana waa shaad washaad yuxfad walaa yuqaas waa sida marka markay zaa'idada noqonayso laba shardi baanu dhigaynaa shardiga koobaad an takuna bilafdi lmaadi sheekhaabay noo sheegay muxuu ku yidhi bishard an takuna bilafdi maadi munasaa ku odhan marka shardiga koowaad an takuna bilafdi maadi maxaa ku baxaya marka mudaaric iyo iyo amar baa ku baxaya labada haddii ay noqoto zaaido noqon mayso ilaa shaadnimo wixii ku yimid mooyaane anta takunu anta takunu majidu nabilu ida tahubu shamalu balilu anta takunu anta maxay kala saartay imika mubtadiyi maxay kala dhex gashay khabarkii waana bilafdi mudaaric waa shaad baa la odhanaya marka ilaa ma shada waa shaad wey shardiga labaad an takuna fi xashwi اlkalaami kalaamka dhexdiisa waa inay ku sugan tahay fi xashwi اlkalaam fi xashwi اlkalaam muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa an taqaca bayna shayayni mutalaazimayni laysa jaaran wamajruura waa inay u dhaxayso oo ay dhex dhacdo laba shay oo islaazima laakiin aan ahayn jaar iyo majruur haddii la arko iyadoo labadaa kala faslisay waa shaad washaadu yuxfad walaa yuqaas marka maxaa ka mid a ah? kalmubtadai wa khabarihi mubtadiye khabarku waa laba shay oo islaazimo culima soo ma labadaasay kala dhex geli kartaa zaydun kaana ya maxay kala dhex gashay iyo iyo khabarkii haye wlficli wa marfuucihi ficil iyo marfuuci dee marfuuca waxa soo gudagelaya faacilkiiyo naa'ibu faacilkii soo ma lam yuujad kaana miluka oo wlmawsul wasilatu ay jaa ladii ya kaana akramtuhu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya waaya صifadiiyo mawsuufkii marartu birajulin kaana qaa'imin hadda inaad fahamteen bay la tahay ya fii xashwi lkalaam maxaa looga jeedaa an taqaca waa inay dhacdo bayna shay-ayni laba shay dhexdood shay-aankaasoo mutalaazimayni islaazima laysa aan ahayn labadaa shay jaaran wa majruuran jaar iyo majruur aan ahayn waxyaalaha islaazimana de waa anigaa kuu tiriye sheekh waa mubtadi iyo khabar waa ficil iyo faacilkii ama ficil iyo naabifaacilkii mawsuuliyo siladii sife iyo mawsuufkeed baato dhan de way islaazimaan ama haddii labadaa kale ay kala dhex gasho waa shaadib baa la odhanaya meelaha ugu maadi tacajubada iyo ficlu taajubka meelaha ugu faraha badan ee la siyaadiyaana waa maada tacajubyadaa iyo ficlu tacajubka dhexdiisa ayaa la ziyaadiyaa waa tana sheekhu inoo tusaaleeyey ee uu ku yidhi ma kaana axsana zaydan saasuu kugu tusaaleeyey ma tacajubiyatun mubtada la odhanaya kaana zaa'ida lasma lahaa walaa khabara lahaa waa zaa'idada ma khabar iyo isma yeelani la lasma lahaa walaa khabara lahaa axsana aye waa ficil maado ficlu tacajuba faacilkiisii mawaajib istitar ba mise jaazib istitar wstru marfuuci bamrin xutima waduuna ya mudaaricin wasmayhima wa ficli stinaai wtacajubi halkaasi ku jira sooma waa waajib stitaar zaydana waa mafcuulkii jumladu fi maxal rafa khabaru ma weeyaan ma shay cadiima ayaa kaana axsano wanaagnimo badnaysiiyey huwa maagu zaydin zayd marka kaani macno male waxaad iska odhan kartaa ma shay cadiima ayaa kaana ahaaye waad iska odhan kartaa bilafd bimacna maadun ka laqme ma shay cadiima ayaa kaana ahaaye axsana wanaagnimo badnaysiiyey huwa maagu zaydan zayd saasaad iska odhanaysa markaad macninid haddaed iska dhe maa shay cadiima ayaa kaana axsana axsana wanaagnimo badnaysiiyey huwa maagu zaydan zayd de kaana kolkaa macno marayso mari macnayad waa zaa'id marka maa shay cadiima ayaa kaana ahaaye axsana wanaagnimo badnaysiiyey huwa maagu zaydan ninka zayda halkaa maxaan kaga baxnay mar baa waxyaalihii khasaa'ista iyada ku ahayd oo alkhasiisiyat lula soo waa maxay khasiisiyada koowaad ee gaarka la tahay bijawaazi ziyaadatiha lakin maxaynu u shardinay laba shardi an takuna bilafdi maadi wa an takuna fi xashwi lkalaam oo looga jeedo an taqaca bayna shayayn mutalaazimayn laysa jaaran wa majruura ka socosha wa takhtasu ayda bijawaazi xadfiha maca smiha wa ibqaa'i khabariha waa khusuusiyadii labaad weeyaan ile waa hooye waxyaalaha kale gaarka la tahay weeyaan waa alkhusuusiyat thaniya waxaa banaan buu ku yidhi iyadii in la gooyo ismigeediina la gooyo khabarkiina la daayo ya wayaxdifuunaha wayabquuna alkhabr wa bacda low wa in kaiira dashtahaar alifyaan ku gaari doonaa ya in sha allah markaa eeg iyadii baa la goynaya ismigeediina raac khabarkii laakin joog soo lama haysataan culimo sood foofden waa yahay laakiin iska ilaaliya xadafkaasi wuxuu fara badan yahay laba meelood wuxuu daba dhacdaa markaa low iyo in shardiyatayna low iyo in shardiyatayna masla fahnay iyo in shardiyatayna iminka qaacidaynu soo siiyey likulli adawaatin aye ittafaqa camaluhuna laa budda lahaa min ummin walikulli ummin lahaa khasaa'is maxaa loogu gaar yeelay kuwan waxaa loogu gaar yeelay in waxay ka tahay adawaatu shardi aljaazima adawatu ashard aljazima ee labada ficil jazmiya yaa hooyo ah in maadaamay hooyo noqotay waxay asal u yeelatay kaana iyo ismigeedoo go-an inay daba dhacdo kaano oo maqan iyo ismigeedii oo maqan inay daba dhici karto lowdu waxay asal u tahay he xuruufta jaazimada xuruufta shardiyada ee hayru jaazimada iyo asal lowba asal maxay yeedna kolkaa xaq khaasiyo u yeelatay inay kaaniyo ismigeediyo go-ani ay daba dhici karaan saxiix walala faacilka markaynu soo soconnay waxaynu soo marnay lifaacilin tiscun khudi takhiira warafca wadikra walow taqdiira taqdiiran ma mahay yaasha walow taqdiiran baa lagu le walow taqdiiran walow kaana dikruhu faacilka sheegitaankiisu haba ahaado taqdiiran maxaa goa meesha kaana iyo ismigeedii baa taqdiiran waa khabarkeegi waanaad fahmi kartid ya markaa eeg low iyo in dabadood ayay badan tahay oo la gooyaa kaana iyo ismiga khabarkana laga tagaa misle fani wu inoo rasuulku soo qaatay iltamis walow khaataman min xadiidin war wuxuu raadi waxaa la raadinaya haba noqdo fargal bire iltamis waa ficil amar faacilkii waa anta low baa kuu timiday waa xarfu shardin hayru jaazim soo maha maxaa la odhanaya marka waa khabaru kana almaxdufa maca smihaa taqdiirku waa maxay walaw kana almultamasu waana saa ufahmi karin walaw kana almultamasu kala daydayayaa haba noqdo khaataman addama fahni xadiiska markaad macnihi si fiican baad ufahmaysa haddi kadib si fiican baad ufahmaysaa walow khaataman waxa go-an kaana iyo ismigeedii baa go-an bacda lowlaa baana la gooya halkaasi waa mid kan kalena wuxuu kuugu tusaaleeyey in khayran fa khayru aye intani waa shariyadii de sooma intani waa shariyadii maxaa go-an marka ficilkii iyo ismigii baa go-an in kaana camaluhum camalkoodu haddii uu yahay khayran khayr khabarkii ba meesha jooge fa khayrun fajazaauhum jazahooguna khayrun waa khayr wain kaana camaluhum sharan fajazaauhum sharun marka halkaan maxaynu haynaa waa khusuusiyadii labaad oo ah in kaana la gooyo ismiyadana la raaciyo khabarkii oo mansuubana la baaqi yeelo laakin waa xilima waa bacda low ashariya wa in ashariya masla fahmi sababta loogu gaar yeelana waanu sheegnay de waa um weeyaan kuwani walikulli ummin laha khasaais ka soco khusuusiyada saddexaad wuxuu ku yidhi kaana ha waxaa bannaan buu yidhi mudaariceega khasaa'iska waa khaasiyada saddexaad weeyaan xadfu nuuni mudaariciha mudaariceeda nuunteedaa la goynaya mudaarica nuuntiisaa la goynaya sawkaani mudaaric ma leh mudaariceega ayaa nuunta laga goynayaa waa khaasiye iyadoo ay leedahay khaasiye iyadoo ay leedahay wey nuuntii mudaaric ayaa la jaraya iyaday gaar ku tahay maadaama hooye ay tahay laakiin shuruud lixaa loo shardiya lix shardi marka laga helo ayaa la goyn karaa hadii la waayo mid kamida lama goynayo sheekh lama iska ilaali khusuusiyada saddexaad waa maxay baan idin waa xadfu nuuni mudaariciha mudaariceega nuunteeda ayaa la goynayaa mudaariceega nuun intaba kitabka idin dhigay shuruuda wax guro laga keenaya ma jiro wax yar mooyaane isagaaba halkan halkan inoogu dhigay badda halkan matniga laftiisu inoo saaran yahay soo ma aragtan shardiga koowaad an takuuna bilafdi lmudaarici lafdulmudaaric waa in ay tahay shardiga koowaad marka nuunka la goynayo waa inay tahay bilafdi mudaaric maxaa ku baxaya marka hadduu bilafdi maadi iyo bilafdi mri haddii uu yahay waa baxaya kaana zaydun qaa'iman baa nuunkan kaana ka jaraya maxaad ya shardigii baa la waaya lagaa yidhi soo ma shardiga koowaad waa maxayba an takuna bilafdi mudaaric maxaa ku baxay hadday tahay lafdulmaadi iyo iyo lafdul amar kun mujtahidan baa nuunka ka goynaya ka waran sheekh shardigii baa la waayad odhanaysaa lama goyn karo marka lama taabanayo shardiga labaad an yakuna almudaaricu majzuuman mudaaricu waa inuu majzuum yahay mudaaric inuuse xaalu maraa sheekh saddex ima an yakuna majzuuman waima an yakuna marfuucan wa ima an yakuna mansuuban marka xaalada nuunta la goynaya waxaa shardi ah an yakuna majzuman an yakuna mudaaricu majzuman mudaaric waa inuu majzuum yahay maxay naga baxay marka isaga iyo marfuuca zaydun yakunu qaa'iman baan goynayaa nuunteeda aan doonanayaa waa mayaa lagaa yidhi limaada dee yakunu waaba marfuuce majzuum ma aha haye lan akuna muhmilan nuunteedaan goynayaa tidhi dee sheekh waa mansuube majzuum majzuum baana la doonayey shardigu saas ah soo ma waa shardiga iyo ixtiraaskiisii an yakuna mudaaricu majzuuma shardiga saddexaad an yakuna mudaaricu majzuuman bisukuun mudaarica waa in lagu jasmiyo sukuun mudaarica maxaa lagu jasmin jiray ya xadfu nuun iyo iyo sukuun iyo xadfu xadfa xarficilla waxaa lagaa yidhi maba noqotaba mma kaana xarafka udambeeya ma xarficilla isaga halkaa inoo dhig maxaa soo hadhay marka afcaalu khamsi baa soo hadhay ma afcaalu khamsi arma sukuun baa waxaa shardiga an yakuna majzuuman bisukuun afcaalu khamse markay noqoto xadfu nuun bay sooma markaa nuunteedaan goynayaa afcaalu khamse lam yakunuu nuunkaasaan goynayaa waa mayaa lagaa yidhi maxaa shardi ah an yakuna almudaaricu majzuuman bisukuun imise shardaaysaa shar ya saddex baan haynaa sooma shardiga eh, afraad allaa yaqaa bacda nuuni saakinun nuunta dabadeed waa inaanu dhicin shay reebani nuunta waa inaanu ka dambaynin oo aanu ku xigin shay reebani masl fani shay reebani waa inaanu ku xigin haddii uu ku xigo ka waran shay reebani dee waa maya lagaa odhanaya taana la goyn maayo lam yakun iladiina kafaruu yakun iminka shuruudii waa laga helay waa bilafdi mudaaric waa an yakuuna mudaaricu majzuuma uu jasmisan yahay sukuunmuna ku jasmisan yahay laakin maxaa laga waayay shardigan kale laga waayay o a allaa yaqaca bacda nuuni saakinu saakin baa ka dambeya saakinka ka dambeya waa maxay alifka ya waa laamka dhaada colow laamka weyan soo ma lam yakun iladiina ile hamsadu waa hamsatulqadc hamsatulwasli waa hamsatulwasli ma nahan haye waa laamka soo maa laamkii o reeban baan ka daba dhacay haye nuunkiina waan goynaya masaba maya shardigii baa la waayy taana waa shardigii afraad shardiga shanaad allaa yaqaca bacdaha damiiru nasbin muttasilun waa inaanu ka dambaynin oo dabadeed aanu dhicin damiiru nasba muttasil ah sida xadiiskii rasuulka in yakun hu falan tusalla calayhi in yakun hu nuunkii maxaa ku xiga damiiru nasba muttasilaa ah ku xiga soo maa waan goynayaa waa mayaa la waayey ah, anlaa yaqaca bacdaha damiiru nasbin mutasil imase shardadaysa shan soo maha ka lixaad anlaa yuqafa alayha anlaa yuqafa calayha waa inaan la waqfin oo aan lagu dul joogsanin waa inaan la waqfin oo aan lagu dul joogsanin haddee laakiin la waqfiyo kolkaana la maayo nuunkii nuuntii la maayo oo la odhan maayo marka la waqfiyayo lam aku dee noqon mayso lam akuhna la odhan maayo oo oh, hawsanki la keeni maayo ee maxaa la odhanayaa lam akun nuunkii baa lasoo radinaya o lasoo celinaya waayo waxay dhahdeen culimadu lina juz alkalimati wlaa min ijtilaabiha isagti ah. kelimada juskeeda ayaa ka mudan in la soo jiito hada hawsagtiga la dhaahdo ee waajibka a marka la keeno waxaa fiican juskii kelimada in la keeno markaa nuunkii baa lasoo celinaya oo maxaa la odhanaya lam akun baa la maxaa la odhanaya lam akun baa la odhanaya marka waqfigana marka waa imse shardi culimo lixde lixdaa shardi markaynu helno ayaa nuunta la goyn karaa ilaskama goynayo n lixdu waa maxay an takuna bilafdi mudaarici kow soo wa an yakuna mudaaricu majzuman saw wa an yakuna mudaaricu majzuman bisukuun imise wey saddex waan laa yaqaca bacda nuuni saakinun imise wey waan laa yaqaca bacdaha damiiru nasbin mutasil shan soo maa wa allaa yuqafa calayha lixduna qadriga saad ma kugu iman doona hadda iminka ku xifdiyey de waka waa khalaas waad ka nasanaysaa sheekh intaa marka la helo un baa lagoyn karaa intaa shardiyada marka laga helo un baa nuuntadi waa waxyaalaha khasaaista ee gaarka ay la tahay saddexdaa khusuusiya ayaan ku gaabsanayna mid kalena way sheegaan kelideed baa la gooya kelideed kelideed baa la gooya ismigina wuu jooga khabarkiina wuu jooga laakiin maabaa markaana ciwad ka noqota abaa khuraashata ama anta daa nafarin faina qawmiya lam takulhum dabcu bayt shacirkaasay soo qaadan jireen laakiin mar kalan sheegi doonaa insha allah saddexdaas idin qoran iyo shuruuddooda maad ka adkaanaysaan insha allah haddaba lam aku tusaalayaashan eega lam aku walam aku bagiyan lamtu waa xarfu nafyin wa jazmin aku waa ficil mudaaric majzuumun bilam wacalaamatu jasmihi asukun cala nuuni maxduufati takfiifa baa loo waajib maaha nuunta lagu yidhi waa maay wa ltaii wa lkrat اstimaal ismigeedi waa damiir mustatira waa ana bakiyana waa khabarkeegi laadaasi waa naahiye taku waa ficilkii mudaaric y majzuma calaamatu jamihi maxaa la odhanaya alaamatu jami asukun calى nuun maxdufati ltakfif baa la ohanaya de so islamayna fahmin takfif ismigeedi waa anta fi dayqin jaari majruurkaasa khabarkii ah intaku intu waa xarfu shadin jasmu tajzimu ficlayn y taku waa maay ya waa ficlu shardigii waana munsarifu min kana atama wa in taku xasanatun waa haddii ay tahay wa in taku xasanatan haddii xasanatan la idhahna waxay noqonaysaa naaqisay noqonaysaa ismigii baa istitaaran haddii xasanatun la idhahna waa taamay noqonta marka taamay noqon waa yahay haye nuunkii baana la gooyey sukuunka halkaasa lagu qadaraya marka marka eeg lam aku asalkeegii hore muxuu ahaa ya asalkooga hore akunu bu ahaa fahma hadda akunu bu ahaa akunu kadibna lam baa la geliyey lamta marka la geliya lamta waa jaazima maxay goynaysaa damada nuunka saaran bay goynaysaa damadii waa jaray damadii maadaama aynu jarnay maxaa isku soo fakaday iltiqaau saakiniin wax la idhaa ku arki doonaaye saddex suura laga soo saara inay saxiixan yihiin laba xarfu saxiix yihiin iyo maaha inay muctalan yihiin oy labaduba bukaan iyo maahe inay saxiix iyo muctal yihiin sarfigan ku arki doonaa qaacidadaas iminka qaacidadanani waa maxay tan ku dhacaysaa waa xarfu saxiix iyo iyo muctal in saakin aan iltaqa yagsir maa sabaq wa iya kuliinan faxadfuhu istaxan ya hadday laba saakin kulmaan hadday xarfu cilya xarfu saxiix ay noqdaan xarfu cillaha goosha maxaan goynay marka wowgii baan goynay lam maxay noqotay lam akun iyadoo lam akun a ah, haddana imise xadafaynu soconaa labaynu marnay soo ma xarakadii oo la gooyo nuunta laga gooy oo jaazimku gooy iyo wowdii oo liltiqaau saakiniin loo gooy imise xadafanayna laba waa kii saddexaad iyadoo halkaa maraysana haddana nuuntii kusoo noqoto iyadii kaga laacna meesh lafteedina waan goyni maxay noqotay waa saddex xadaf soo maa lam aku labada xadafe hore waa waajib xadafka dambe nuunka la gooyeyna waa jaa-is soo basiid ma taana saasaad odhanaysiin tacliilkeegu iyadana waa intaa halkaa ku joogo allahu aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk